lixdanaad la booleeyo oo la bedelo weliba kalar iyo midib boorka u dhow in la mariya ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun an kun iyo aarlaba boqol iyo shan kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa saxiix weyn akhbaranaa yaxya ibnu xakiim albasri ayuu yihi alimam nasa aleh raxmat qaala xadaana qutayba ibnu salm abu qutayba waa salm ibnu qutayba waa saduuq qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi ibnu diinaar can zayd ibni aslem can cubayd ibnu jurayj ataymiy qaal wuxu yidhi cubayd ra'aytu waxaan arkay ibn cumar cabdulahi bn cumar radi allahu canhuma yusafiru isagoo boorayni lixyatahu garkiisa oo kalarkaa noocaa marini faqultu waxaan lahu isaga waxaan u yidhi fii daarig ayaan wax ka weydii oo maxaad eh, sufrada u marinaysa ayaan ku idhi iyo shaygaan xigo ama kalarkaan xigo iyo riinjigaan xigo boorowga faqultu lahu fii daalika faqaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkaa nabiya nabigeena sala allahu calayhi waali waslem yusafiru isagoo boorayni lixyatahu garkiisa ayaan arkay sala allahu calayhi waaalih wasalam baabu tasfiiri lixya garka in la booreeyo bilwarasi bilwarasi ama warsi maxaa idiin qoran warsi wazacfaraan waraska waxaa weeyaan waa haruudka iyo zacfaraanka isna aad uguma fogo in garka in la mariyo oo mxuu aha midabkiis lagu badaliyo baabkaanu baabi xadidka afar kun ah, laba boqol iyo afar iyo afartanaad waa saxiixu lisnaad akhbarna cabda ibn cabdiraxiim qaala amba'na camr ibn muxamed qaala amba'na ibn abi rawaad wa cabdilcaziizi can naafic mowla cabdillahi bn cumar can cumar radi allahu canhuma qaal abdillahi bn cumar kaana wuxuu aday nabiy nabigana sal slem yelbasu mid xirta annicaala kabaha asabtiya ee magacaas lah kabaha magacaas lah nicaalu sabtiya waa kabaha magada laga sameeyey oo toloyada ayuu yaqaanaan oo haba yaraata wax timo aanan lahayn timihii oo dhan ayaa laga xidhay waa la magdeeyey kadibna kaba ayaa laga samaystaa ragga awowyaalka waa qaar waan soo gaarnay iyaga oo kaba noocaas sito weliba aad u qurux badan inta la caseeyo aad loo qurxiyo marka waan soo gaarnay kolley ragga qaarna way soo gaaray qaar xirta in waa laga yaabaa qof xirta ku jira uma malaynayo ragga ragga xihan jira meesha ma joogaan allahu naxariisto kow wayusafiru wuxuu boorayn jiray lixyatahu garkiisa bilwarsi haruudka iyo wazacfaraan zacfaraanka weyaan wa kaana ibnu cumar cabdillahi bn cumar wuxuu a yafcalu dalika arrinkaa mid sameeyo oo nabigeenna kaga dayda calayhi salat slam cbdillahi bin cumar waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid a ah, in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam assunan alficliya nabigeenna sunoodhinka oo ficliga uu sameeyey cid ku gaarayso lama arka xitaa markuu xajka aado meeshii nabigeenna uu ku nastay wuu ku nasan jiray meeshuu ku tukada uu ku tukan jiray meesha uu baryey wuu baryi jiray xataa markuu tagay diiuwa oo magaalada maka markuu nabigeenna habeenka ku hayday meel diiuwa la yidhaahdo diiuwa meel la yidhaahdo oo hadda loo yaqaana jarwal loo yaqaano meesha ayada ah ayuu waxaa weyaan baryey isagoo nabiga kaga dayana calayhi salaa slaam marka cabdullahi bin cumar dhaqankaas ayuu lahan jirayoo nabigeena calayhi salam waa lagu sameeya wuu samayn jiray oon asaga gooni u ahayn sala allahu calayhi waaalihi wasalama baabu wasli shacri timaha in la xiriiriyo alwaslu fi shacri timaha in la xiriiriyo ayuu baabkan u baab yahay abwaabtan iyo axaadiistan in badan oo ka mid ah waa axaadiid iyo abwaab aan soo marnay oo imaamku soo celcelin doono noqnoqosho ay ku jirta calaa hayri caadatihi dariiqada lagu aqooni jiray sidaa ma ahayn albukhaari ayaa axaadiista aad u soo celcelin jiray waliba imaam nasaai wuxuu ku ficnaa hal baab ayaa laga yaabaa inuu axaadiis isku macnoah ama isku lafdi ah amaba aad aan u kala fogayn inuu muxuu aha ku soo arooriyo od aad yani ayuu u badnaan jiray waadna ogsoontihiin laakiin alimaam albukhaari sidaa maahan imam bukhaari waxaa laga yaabaa hal xadiid inuu toddobaatan baab ku keeno toddobaatan baab inuu ku keeno axaadiista alimaam bukhaari taqriiban haddii axaadiista la soo celceliyey lagu daro waxaa weeyaan toddoba kunoo xadiid wax ku dhow weeyaan markii dambe oo laga reebo mukararka iyo axaadiista soo noqnoqotayna laba kun iyo dhowr boqol ay noqonaysaa laba kun iyo dhowr boqol ayay noqoni laakiin imaam muslim mukararka marka laga jaro wuxuu noqona afar kun imaam muslim ayaa ka axaadiis badan marka alimaam anasaa'i marka caadadiisu u khilaafayoo abwaab sidoodii ah ayuu noo soo celin doonaa oo ay ka mid tahay sifada eh, diibka nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam iyo meelo kale oo kala duwan kow xadii waxaa weeyaan meeshan kumka halka kan ayaa la yidhahdaa oo eh, qofka marada uu iran yahay ama shaarka ama khamiiska uu iran yahay meesha u dambayso ayaa kum la yidhahdaa faraqana waa la yidhahdaa kumkiisa ayuu ka soo saaray iyo faraqiisa wuxuu ka soo saaray qusatan kubad duduuban oo min shacrin tima ah faqaala kadib wuxuu ya ahl madiinati reer ahl madiinow reer madiinow ayna culamaa'ukum awa culimmadiinni culimmadiinna xaggee aadeen ilan saldhigiis xaggey ahayd magaalada muxuu aha dimishq weeyaan shaam ayaa saldhig u ahayd samictu nabiya nabigeena ayaan ka maqlay sal slm yanha isagoo diida can midli hada kanoo kale isagoo diida wa qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayh sala slam inamaa in kale maana halakat banuu israa'iil banuu israa'iil ayaa halaagsantay xiina goortii ittakhada ay samaysteen nisaa'ahum dumarkoodii midla hada kanoo kale oo tima dheeri ah oo ama la xidhiiriyo ama la saarto koofiyad ahaan markii ay samaysteen ayay halaagsantay ay halaagsameen reer bani israiil saasuu nabigeenna yihi calayh slat slam xadidka shan kun laba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii saxi akhbarna moxamed bin hasan canazi wa moxamed shar bundaar weeyaan can moxamed bin jacfar oo qundar qaala xadadana shucbatu waa imaamkii can camr ibni mura can saciid imusayab qala wuxuu saciid musayib radi raximah اllah waraxima jamiica ruwaat qadima waxaa soo galay mucaawiyatu almadiinata magaalada madiina ayuu soo galay fakhaطabanaa wuu noo khudbeeyey ibn musayib marka wuu gaaray saxaabada nabigeena weliba kibaartii ayuu gaaray waahada wuxuu qaatay marka kubatan kubad waa kubadun waa tima la duduubay kubatan kubad oo min shacrin tima ah qaala wuxuu yidhi maa kuntu may ahayn ara mid arka axadan ara mid arka ama u malay axadan qof yafcaluhu inuu saan samaynaa oo tansaarana oo timaha ku xariirina aadun axadan qof yafcaluhu ila alyahuud yahuud mooyane maa kuntu ma ayn hayn ma ahayn aniga araa mid u malayo axadan qof yafcalu inuu sameeyo hu kubaddaas madaxaas muxuu ahaa timaha dheeriga oo la saari inuu samayna ila alyahuud yahuud mooyane yahuud baan u malayn ay samaynayaan ee qof muslima ah samayna weligay iguma soo dhicin wa ina rasul rasulka al sl slm balaqahu arrinkaas ayaa soo gaaray oo loo sheegay oo fasamaahu wuxuu ku magacaabay azuur been abuur ayuu ku magacaaba nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam baabu wasli shacri timaha in lagu xidhiiriy bilkhiraqi in calala iyo marooyin lagu xiriiriya timaha oo lagu badiya ayuu baabkan baabiga oo muxaram lama ogola an kun laba boqol iyo sideed iyo ama toddoba iyo afartanaad waa sameer isnaad akhbarna camar ibnu yaxya ibnu alxaari ayuu yihi alimam nasari raxmatullah qaala xaddaana maxbuub ibn muusa qaala anba'ana ibn mubarak wa cabdullahi mubarak waa imaamkii can yacquub ibn alqacqac can qataada ibn dacama saduusi albasri can musayib waa saciide can mucaawiya ibn sufyaan khaala almu'miniin radi allahu canhu ardah wa radia allahu can jamic saxaabati rasul lah sal slm waraxima allahu jamiica aruwaat أنhu سيد معaaوية qaaل وxuu yidhi ya أyuha الناas wardadow ina النabiya nabigena sal sl nahaakum wuxuu idiin diiday can الzuur been abuur ayuu nabigeenna idiin diiday calayhi الsلاa sلاam qaala wuxuu yidhi wajaءa raawiga weeyaan waa saciide wajaءa wuxuu la yimid ninka la yidhaahda mucaawiya bikhirqatin mara sawdaa ee madow faalqaha wuxuu ku turay bayna aydiim hortooda ayuu ku turay mara duduuban oo madow faqala wuxuu yidhi ma huwa haada huwa kan isaga uu nabigeen u diiday haadaa waa kan aad u jeedaan haada tajcaluhu اlmarأaةu haweenayda ayaa yeesho fii ra'siha madaxeeda uma kadibna takhtamiru calayhi khimaar bay ka dhigataa way isku duudubtaa itaageerka sooma itaageer ma taqaanaa itaageerka weeyaan ha bahalka saa u duduubnaayo dumarka intay m dumarka timaha yar ayaa muxuu ahaa timaha ku badsan jir intay ku duduubaanay saas kadibna waxaa la saaran jiray malqabad yaro iyo dirici dhiijiiga oo taqaaneen iyo hawlihii yacnii aadka ugu fogaa xijaabka hadda beryahan casri kalaas a yimido wixdhan baa laga tuurayba timihii dhanba hadda waaba aggaa lagu tuuray war adduunka mogta nimiyo waxyaaba mararka qaar la yaabi xaaladda mar maalin walba waxba wax weyn kula noqoni marka halkan aad ka tagta hadda oo tagta ugandoo kale kaba soo qaad amaba dal muslimiinta ay ku yaryihiin amaba so africa oo kala tagtay ugandha waaba xijaabki iyo soomaalidii gaartay so oo kala tagtay markaad aragta qof muslimadda oo madax ay wax u saaran yihiin oo dhowr kun oo timaha ay u wada bannaan yihiin dhex socota waxaad leedata waxaa weeyaan waaba awliyada ilaah leeda moogta mid xoogahoo muxuu ahaa walow iskaad iyo funaanad iyo malqabad yar mid saar haddii aad aragto ya waxaad leedataan maasha allah waa muxajaba mararka qaar qofka meesha aad jooga wax badan bay ka saamayni aad u badan lidaalika beriga hore in go'aan caadiga ahoo hadda lagu goglado sariiraha amaba goyaalkan halnafarka oo la hugsado inay dumarka isku duduubaan oo xijaab ka dhigtaan xilliyo aanan fogayn wax aad weyn ay ahayd oo xijaab weyn ayay ahayd xamaraan garanaya xilliga xirtaan ka ahanay gabdhaha wadaadada waxaa lagu garan jiray go'aas weyn ay saa u xihan jireen marka waxay ahayd wax weyn weli waa lagu cayn jiray lagu cayn jiray laga soo gudub xijaabkii wejiga un bannaanaa oo la talay oo halkan laga handisay <laughs> magaalada nairobi ayaa gaaray meel walba oo qaatay weliba niqaabkia lagu darsaday kadibna gabadha xoogahoo xijaabkeeda uusan isku yara toosnayn waa lala yaabi jiray xaaladdan waan soo marnay hadda ma ay fogeyn kadibna labada kun waad ogeydeen halka anagoo fadhinno ayaa waxaan idiin sheegay inaan islii ku arkay gabar xijaab baati ah soo talatay ma xasuustaan kuwaa labada kun bilaawgeedii waxaan idin idhi labada kun bilowgeeda fidnada bilaabad waxaa ka mid ah hal gabaroo maanta waxaan suuqa ku arkay baati xijaab ka dhigatay soo ma hadda maanta inta baati xijaab ka dhigatay inta kale taqriiban ma isla egyihin mis waa isku dhow yihiin maxaa laga joogaa yacnii waad biilo amaba waxaa weeyaan batrool iyo kibrid isdaabsi fasaadka dadka iyo xijaabka in laga fogaada iyo in muxuu ah akhlaaqda ay luntay iyo dadka waxay u waxay u maraysaa aan nab caadiyayn mootadaan had aragteen hadda caadiga noqotay maalintii la bilaaba harciga ahayd dhowr sana laga jooga marka wax soo socda ma naqaano hadda xijaabkii wuu sii indiraasaya u fiirsada indiraas rasmiga ah ku socda marka waxaa weeyaan ayna culamaauku markuu leeyahay sayid mucaawiya radia allahu canhu ardah wuu la yaabanya dumarkii oo muxuu xilligaad jooga inay hawsha ayada u daadegaan markii taageerka malay ijaab ahayd taageerta malay caadi ahayd oo cidka hadlaysa haweenayda sheekha u qabay caalimka iyo haweenayda ninka aana tukanayn u qaba way ka sinaayeen arinta ayada sooma ogeydiin marada yarada saad loo xihan jiray guntiinadii ninka sheekho caalimka oo fiqiga akhrina oo markuu safiiraha mara wa cawratu lmar'ati cinda alajaanib jamiicu badaniha akhrini wa cawratu lxurati fi salaa jamiicu badaniha ila wajh lkafayn akhrina xaaskii saasay ahayd waad garanaysaan gabadhiisina saasay ahayd hooyadiina saasay ahayd danna kama lahan inta badan qaar qaar waxaa jira ariiqada saalixiyada khaasatan aan ku arki jiray dumarkooda inay xijaabnaan jireen oo la dhihi jiray ikhwaanka ikhwaanmuslimiin ha malaynina ikhwaankaa la dhihi jiray marka dumarkooda taqriiban go'yaalkan weyn weliba maryo cad u badan dariiqada kuwa joogan ka hadlaya oo khaasatan meesha ay hawsha dariiqada ka socota ya shaylilaa ya sid ibraahim almadaad ya ibna quuleed dhehena iyo muxuu aha laba mogt saddex dariiqa taqriiban sayid kamaal aad u yaqaan isaga caawa maqan yahay isagaa si fiican u sheegi lahaa marka calumuum dariiqada waxaa weeyaan saalixiyada waan ku arki jiray laakiin aruuqda kale waxaan ku arkay xijaab koley ragga yaqaana u sheegi doona ani kumaan arkin ayagoo mxuu ahaa xadrada kala tuura oo weliba aan yani xaaladooda cajaa'ib badanta aan arko ragga la xadrayna qaara dumar waxaa ark rag la xadrayna indhaygaan saaray dariiqadyo qaarkood hadda ma magacaabay laakiin saalaxyada noocaas ma ahayn dumarka xataa meelaha lagu xadrayna iyo meelaha mawlidka lagu qaada iyo meelaha ay mxuu ahaa tawasulka iyo dikrisalaamka aad ka socda xagg meelahaasay adeega koromay ka joogi jireen uma dhawaan jirin wax badan baa u dhowrnay run sida dhabtaa xadiidka waxaan maraynay ya sideed afartanaad miya hay haddii marba sheeke la gala mogt waa la jidboonaya xadidku waa saxiix shan kun iyo laba boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa saxiix weyn akhbarana moxamed bn abdillahi bn cabdiraxiim hay qaala xadaana asad ibn muusa qaala xadaana xamaad ibn slmt can hishaam ibn abi cabdilah adastaawi weyaan can qataada ibn ducaama can saciid ibn musayib can mucaawiya ibn abi sufyaan radi allah anhu arda waraxima jamiic ruwaat ana rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday can azuur been abuurka iyuu diiday wazuuru been abuurkana almaratu haweeney weye tarufu ku duduubta calaa rasiha madaxeeda waa taageerka weyaan oo timihii weynaysato ninka marka muxuuha korka eegi oo guur iyo howlo ka rabo waxaa weye wuu kadsama buxuleta maa sha allah ilan waa muxuu waxa qasan waa been abuur lacnu lwaasila haweenayda timaha xiriirinaysa oo la nacladay baabkan baab xadiid shan kun laba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiid saxiix akhbarna cubaydillah ibn saciid saraqsi weeyaan qaala xadathana cali ibn cali eh, miyaa idiin qoran sax maaha waa yaxya ibn saciid alqataan weeyaan yaxya ku bedela xadathana yaxya alqataan weeyaan can cubaydillaah ibn cumar alcumari can naafic mowla cabdillahi ibn cumar ibn cumar radi allah anhu ana rasul rasulka sal sl lacnu wuxuu diiday alwaasila haweenayda timaha timaha ku xiriirisa oo hawsha ayada qabato nabigan wuu nacladay calayhi salat slam baabka toddobaatanaad baabu lacni اlwaasila wاlmustawsila haweenayda timaa xidhiirisa iyo tan in loo xidhiiriya dalbanaysa labadaba naclad in lagala daalo oo raxmad alle inaad ilaahay ka fogaye lagu xabaar ayuu baabkan u baabay xadiidka shanku laba boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiix akhbarana moxamed almathin alcanasi qaala xadathani yaxya ibn saciid alqataan can hishaam ibn curwa qaala xadadatnii waxay warin faatima faatima bint almundir ibnu zubayr ibnu cawaam oo iqa can asmaa bint أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنه وارضاها وعن أبيها كذلك وعن أختها عائشة وعن أمها كذلك hooyadeed mar ayadoo gaal ay timid wa xasuustaan haddii ay muslimta weeyaan anna maratan haweeney jaءat waxay u timid ilaa rasul bay u timid sal l slam faqaalat waxay tihi ya rasul rasulka allow ina bintan gabar oo lii aniga caruusun ee aroosa caruus waxaa loo isticmaalaa haweeneyda cariisna waxaa loo isticmaalaa ninkaa loo isticmaalaa kow ina bintan gabar oo lii aniga sugnaatay caruusun waa aroosad waina hayadana ishtakat way xanuunsatay oo fatamazaqa shacruha timiyadii ayaa muxuu ahaa daatay kow fatamazaqa shacruha fahal calaya junaaxun dembi miyo korkayga ahaaday in wasaltu laha haddii aan u xariirin wasaltu daan xariiri laha iyada fiihi isaga gudihiisa oo tima aan u xidhiiriyo ka waran oo wax dembi ah ama dhibaataa ah, ama culays miyaa ka jira faqal wuxuu yidhi lacana allahu alweynahana alada alwaasila haweenay tima xiriirinaysa walmustawsila itan loo xariiri dalbanaysa amaba loo xariirini labadaba nabigeen wuu nacladay alayh slat slaam oo ilaahay ha naclado ayuu yidhi ama ilahay baa nacladi lacnu lwaashima haweenayda jirka durduraysa erbad iyo wax lamid ku durduraysa kadibna midabka bedelaysa iwalmuutashima iyo midda loo durduri oo dalbanaysa in loo duro labadaba in la naclado ayuu baabkan baab yahay yacnii waan soo marnay waad la socotaan aadna weliba waan ugu soo hadalnay xadiidka an kun laba boqol iyo ko iyo kontonaad akhbarana isxaaq bn ibrahim ibn rahawi wayaan qaal anba'ana moxamed ibn bishir قال xadثna cbaydالlah بن cmر الcmري can نaaفic بن cmر qal وu cبd لlah بن cmر lacna rasul rasulka lagu nacday sl sلم alwaasila haweenay timaha xidhiiriso iyo اlmutasila iyo mida loo xariiriy ama dalbato iyo اlwaashima haweenay durdurto si midabka iyo mxuu ahaa harag ay u bedesho kalarkiisa iyo midabkiisa iyo اlmutashima iyo haweenayda loo durduri ama dalbanaysa in loo durduro lacnu almutanamisaat baabu lacni الmutanamisaat haweenayga waxaa weeyaan in loo e, timaha laga e, sisiibo oo xirbaha iyo meelaha la midka laga sisiibo iyo sunyada iyo e, dalbanayso iyo wاlmutafalijaat iyo hawenayga haweenayda dalbanayso waxaa weeyaan in ilkaheeda loo qorqoro oo waxaa weya fanax iyo loo sameeyo lacnad la lacad ayuu baabkan u baabi xadidka an kun laba boqol iyo laba iyo kontonaad wa xadis saxix akhbarna moxamed bashaar abubindar qaala xaddaثna moxamed ibnu jacfar waqundar qaala xadaana shucba waa imaamkii can mansuur ibn muctamir can ibrahim bn zayd الnakci can calqama ibn qays الnakci can cabdilahi bn mascuudi radi allahu canhu arda waa asxaabu اlkuufiyiin musalsal bilkuufiyiin qaala wuxuu yidhi cabdilaahi ibnu mascuud lacana allahu alla weyna ha lacnado almutanamisaat dumarka in timahooda la sisiibo oo waxaa la qorqoro xinribahooda iyo wax la midka ah dalbanayaan allaha naclado اmutafalijaat iyo kuwa faraxda iyo in ilkaha loo qorqoro oo faraxay wax loo sameeya dalbanaan allah naclado alaa alcanu miyaanan lacnadaynin man haweeney lacana u nacladay rasul rasulka sal slm miyaan nacladayn maxaa ii diidaya inaan ku dhufto nabigeenaba nacladay anna maxaan u nacladayn sidaa weeyaan xadiidka shan kun laba boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadid akhbarna axmed ibnu saciid almarwasiy qaala xaddaثana wahb ibnu jariir ibnu xasim alasdi qaala xaddaثana abi abihin waxaa weeyaan waa jariir ibnu xasim alasdi acmash sulaymaan ibn mihraan alkaahili weya alkuufi yuxadid isagoo ka warrama can ibrahim ibn zayd an arqam ibn qays annakhaci can abdillahi bn mascuudin radia allahu canhu arda qal abdillahi bn mascuud lacana rasuulka lagu nacday sal slm alwaashimaat haweenayga washmiga iyo durduritaanka sameeya si midibka ay u bedelaan iyo walmutafalijaat iyo kuwa waxaa weeyaan dalbada in fanax loo sameeyo oo ilkaha loo qorqoro iyo walmutanamisaat kuwa timahooda in muxuu ahaa la sisiibo oo namsiga iyo sisiibadda lagu sameeya xinribaha si loo dhuuba wazajajna alxawaajiba waalcuyuuna weeyaane almughayiraati badela khalq allahi abuurka alle rasuulkeena wuu nacladay sal allah alay waslem khalq allahi caza wajal xadii shan kun laba boqol iyo afar iyo kontonaad waa saxiix ma taqadama xadidka hore ayuu saxiix ku noqonaya akhbarna moxamed ibn yaxya ibn moxamed qaala xaddaثna cumar ibn xafs qaala xaddaثna abi abis xafs ibn khiyaat الnakci can acmash wsulaymaani can ibrahim ibn zayd naci can abi cubayda abu cubayda caamir ibn cabdilaahi alhudali waia weyaan can abdilahi bn scuudin radi allah anhu arda qal abdillah bn mascuud lacana allahu alweynaha naclado almutanamisaat dumarka timaha in loo sisiibo oo loo qorqoro muxuu ah xinribaha iyo suuniyadii wix la midka ah dalbanayaan allaha naclado waalmutafallijaat kuwa fanaxda in loo sameeyo dalbanayaan iyo ilkaha loo qorqoro allaha naclado waalmutashimaat mutaimaat mutawashimaat sooma wاlmutawashimaat iyo kuwa waxaa weeyaan in loo durdur dalbanayaan oo loo durdiri almuayiraati badli khalq allah abuurka alla caza wajal faatatu imraatu haweeney ba u timid oo dacwo ah cabdullahi bn scuud ay ubaanaysaa faqaalat waxay tihi anta adiga alladii kii miyaad taquulu yidhahda kada wa kada ninkan dumarkaas waxaa weeyaan fanaxda samaysto iyo dumarka waxaa weyaan timaha suuniyada iyo meelahaas xinribaha iyo waxaa weeyaan sisiiba iyo kuwa washmiga iyo durduritaanka sameeya oo midabka bedela iyo kuwa kanacladaadi miya maadiga mxuu warka asaga ninku iga soo gaaray dalaca loo haystaa qaal wuxuu yidhi waa maali maxaa igu dhacay laa aqulu aanan u dhehaynin maa qaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal slm nabiga allaaba maxuu nacladeen maxay diida adiga waxaad ogaataan maanta haddii aad masaa'isha qaar ka hadasho fanaaniin haddii aad maanta ka hadasho weliba hadda waxaa aad u fudud social mediahi moogta cariya muxuu ahaa inta halkaa fariista fanaaniinta saa weeyaanoo kan kale weeyaanoo waxbay kharibaanoo kan kale weeyaanoo intaas heesay samaynayaan qawraanay samaynayaan waxaad arkaysa wadaadkii laga raaraca oo cabaadi aclaho lagu dhegay looma aabayeela loomana joojiye dan lagama gala waxaa weeyaan sideedaba waxaa weeyaan walaa yakhaafuuna lowmata laa'im qofka mu'minka ah weliba qofka daaciga ah hebela igu dhaleecayni ama igu eedayni ilaahay raalli ma kaaga yahaa hadalkaada caymay ku jirtaa maya xikmad ma ku dhisan yahaa xaqi ma cadaynaysaa daacad iyo ilaahay dartii ma kaahaa laa tubaali bima daalik intaa wixii ka dambeeya waxba ha u joojinin haba yaraatee ha u joojinin weeyaan waa yahay xadiidka saasuu marka ku yidhi cbdillah bn mascuud radi allah anu arda xadid shan kun laba boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiid saxiixun ayضa qala alimam nas akhbarna moxamed muhana canasi qala xaddaثna moxamed jacfar gundar qala xaddaثna shucba imamka can sulayman acmash can ibrahim zayd الnakhi qala wuxu yidhi qala cabdullah ibn mascuud wuxuu yidhi kaana wuxuu ahday cabdullahi bn mascuud yaquul mid yihahda lacana allahu alweyne ha naclado almutawashimaat dumarka durduritaanka dalbado si midabkooda ay u bedelaan wاlmutanamisaat iyo kuwa in timahooda la sisiiba si loo dhudhubo loo qurxiyo dal badan walmutafalijaat iyo kuwa in waxaa weeyaan eh, fanax loo sameeyo ilkaha loo qorqoro dal badan alaa alcanu miyaan nacladaynin man qof lacana u nacladay rasul sl sl slm arrinta ayadoo marka uu abdullah mscuud ka hadla dumarka may gooni ku tahay maya iyaga ayaa dhaqanka lagu yaqaanay laakiin ragga haddii ay sameeyaan ka warrama naclad ayagana way maraysaa meelay ugu leexana lama arka weyaan baabu tazacfur zacfaraanka oo huruudka u eg ama isku nooc inay noqdaan marka qaar waa laga yaabaa ama isku dhow yihiin ilen in dharka la marsado ayuu baabkan u baab yahay ninka ragga inuu maradiisa zacfaraan marsado ood baftadii iyo marada caddayd iyo qamiiskii iyo cimaamadii waxaan xasuustaa cimaamadaha cadcad iyada oo mxuu ahaa baha la yidha buluug la geliyey ma xasuustaan inta u dambays buluug cimaamada dhan baa la tuuray yaa horta ragga fiir wada axmed waa fiiri aw cimaamad sheekh cabdullahi iyo basma baa meesha wixii kaloo dhan ba waa la tuuray horta maxaa la maryaaba alla hela naba hele moogta maxaa buluug la geliya cimaamad ma jirte ashirhay cimaamad cadeedaaw dariiqadii ay la tagtay ah, hay sheekh cabdullahi bas ay ku soo hartay marka alcumuum yacni in beddelka buluug la gelin lahaa la geliyo muxuu ahaa zacfaraanka la geliyo oo huruudkaas la geliyo ma bannaanta ma bannaano sida raajixa weeyaan khilaafa ku jira laakiin sida raajix ragga looma ogola in dharkooda ay geliyaan zacfaraanka iyo huruudka waxa u eg weyaan xadiid an kun laba boqol iyo lix iyo kontonaad wa xadii saxiix akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandari qaala can ismaaciil ibni culiya weyaan cabdilcaziiz ibni suhayb can anas malikin qala wuxu yhi anas malik waa khaadim rasul lah sal slm radi allahu canhu ardah waradia allahu can ummihi qaala wuxuu yhi anas malik nahaa wuxuu diiday rasul rasulka a sl slm an yatazacfara inuu zacfaraan eh, zacfaraanayso arajulu ninka ay fi libaas dharka inuu mxuuha zacfaraan marsado ood muxuuha huruudeeyo nabigeenna wuu diiday calayhi salat slam xadiidka shan kun laba boqol iyo toddobiy kontonaad waa daciif ulisnaad akhbarna maxamed ibnu camar maxamed ibnu cumarna ibnu cali ibnu muqadam qaala xadaثna zakariya ibnu yaxya ibnu cumaara alansaari can cabdicaiz ibni suhaybin can anas maliki radi alla anhu qala fir anas malik nahaa wuxuu diiday rasul rasul ka sal slam an yuzacfira arajulu ninka inuu zacfaraan maray jildahum jirkiisa dumarku waad aragteenoo meelaha hoos galbeedka iyo aroortii meelaha mxuuaha intay soo yaro fadhiistaan dhaqanka soomaalida ka hadlaya muxuu ahaa kadibna ah, huruudka iyo zacfaraanka iyo wejiga ay marsan jireen ma xasuustaan ya hadda cid arki ma lahan ayagoo tasarur naadiriin w iska soo dhaqay oo habaysan baa la arki berigoor mogta xaafadaha isku dhawaayeen marka bannaanka iyo meelahas inta ay daaradaha la fadhiistaan ay mxuuaha subaxdii markay ilmihii iska kala diraan meelaha aadiyaan ay dhab isku siinayaanoo marka waa iska adeegani markay dhaqaniyo meelaha iska marmariyo ayadoo marka mxuu ah wejiga dhanba uu si kaleya marka waxaa weeye arrinta ayada ah waxaa weeyaan dumarka ayaa lagu yaqaana moogta iyaga dumarka hal shay unbaa khalada inay ajaanib hortooda waxa ku sameeyaan lama ogola waa muxaram weeyaan lama ogola laakiin inay gurigooda ku farsamaystaan wax iyaga ah wax dhibaato u keeni ma lahan haddii caafimaad jirka uusan keenaynin tashabuh gaaladan ay ku jirin soo saa maahan laakiin raggan looma ogola xadiidka daciifa ahaada laakiin hawsha iyada hawl rageed maahan ilaah subxana wataala wuuu le waman yunashau fi اlxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin dumarka sideedaba xilyada iyo quruxda iyo xaragada waa nolosheeda qayb ka mid a ah. dumar haddii ay xarago weyda waaba dhibatayba khalaas waa kudayse oo dumarkaa hadda weli way jiraa laakiin guryaha mawtad guryaha iska wada qufile ya oo magaalada baabu iib catarka iyo carfoonka iyu baabkaanu baabay xadiidka an laba boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadis akhbarana isxaaq ibn ibrahim alxandali waa ibn rahwey weeyaan qaala anba'ana wakiic ibn jarax arwaasi qaala xadaثana casrata ibnu haabit can humaamat ibn cabdillahi ibn anas can anas bn malikin yacnii cabdullaahi ibnu anas oo markuu anas nabeel ragg wadi jira ka mid ah ayaa dhalay weeyaan ninka humaamo ah بن mالك w عن أنس مالك khاdم رsuل اه صل سلم ورضي الله عن جamيع صحaaبaةi رsuل اه صل سلم ورaحم الله جamيiع الرuواaت raggaas أxaadiista noo soo wariyey oo nabigeena ala sl adiistiisa sanka noo soo geliyey oo mxuu horteena soo dhigay saxanka iyo waxaa way kitaabaha noo saaray sooma mudna in loo muxuu ahay duceeyo oo ilaahay loo baryo subxaana watacaala culimmada inta badan waxay aad ugu duceeyaan saxaabada nabigeena walaa shaka anahum yastaxiquun laakiin ayadana soo in la dhaha raggan in loo duceeyo sooma haboona uma badna waad aragteen muxadiiintii ragga xadiista akhriya inta badan saxaabada nabigeena u duceeyaan waa hawl yani shayga daarijka oo culimmada laga yaqaano laakiin maxaa maanic ah in dadka aan saxaabada ahayn oo waxaa weeyaan eh, taabiciinta iyo ruwaadda in ilaahay loo baryo subxana wa tacaala oo raxima eh, allahu la yihahdo haddii fardifardi loo dhihi waayo ama loo jimleeyo wax diida inay jiraan uma malaynaya inkastoo hadda nin culimaa oon hadda ugu dayana oo saas sameeya oon ku aqaan aynay jirin marka axaadiis tardigooda akhrinayan wallahu aclam waa yahay eh, ninka la yidhahdo anas malikin aadimka nabigeen a s mali kaana nabi nabigen sal slam ida utiya biibin catar haddii loo keenay carfoon lam yarudahu ma celin jirin haddii marba catar iyo wax udga loo keena nabigeen uu qaadan jiray alayh salat slam waxaa kaloo lamid ah, nabiga usan diidin jirin alrayxaan rayxaantan caadiga aho muxuu ahaa carfayso oo xantada iyo lagu samaysta xanta ma taqaanaan rag qaar way yaqaanaan qaarna ma yaqaanaan waaya ahlubeledka aad uma yaqaanaan xadiid شhan kun laba boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiisa akhbaranii cubaydilah ibn fadalat ibn ibrahim qaala abana cabdullahi bn yaziid almuqri qaala xadaثana saciid ibn abi ayuub miqlaas alkhusaaci mowlahum wayan qala xadaثana cubaydilah ibn abi jacfar almisri wa iqa can ilacraj wa cabdiraxmaan ibn hurmuz wayaane can abi hurayrata radi allahu anhu arda can rasul rasulka wuxuu ka wariy sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi man curida qofkii loo bandhigay caleyh korkiisa iibun catar iyo carfoon falaa yarudahu yuusan celinin fainahu catarka khafiifu almaxmal qaaditaankiisa aad bay khafiif u fudud yahay ayib raaixa carfoonkiisana aad buu u wanaag badan yahay saasuu nabigeen sal slam xadis an kun laba boqol iyo lixdanaad xasanun saxiix weyan akhbarana qofka samboor iyo qaba ka warrabo markuu saa u qaataba hindisho iyo ka wareegi oo tacbaan noqoni oo sanka iyo neefta ay ku xirmaysa ka warrama muxuu samaynaya wuu macduur axsanta laa darar walaa diraar wey ka asaga asaga wa iskaga taga raalli hawgale sawayna kugu xihan xadiid shan kun laba boqol iyo iyo lixdanaad waa xadiid xasanun saxiix akhbarana isxaaq ibn ibraahim qaala abana jariir ibn cabdilxamiid adabbi weyaan ibn ajlaan wa maxamed ibn ajlaan weyaan can bukayr ibn cabdillahi lashaj xa xadiidkuu taxwiiriy imaamka raximah llah wa anbana cubaydillah bn saciid saraqsi weyaan qala xaddatana yaxmed sacid alqataan can ibn ajlaan maxamed weyaani qaala xaddatana bukayr ibn cabdillahi ibn ashaj can busr ibn saciid almadani alcaabid an زaynب iمرأaةi cabdاللahi بن مسcuudi رaضي الله عنه aرضاه qaaلaت waxay tihi زaynب qaala wuxuu yihi rasul ص صل sلم إidaa شhahidat haddii ay timaado إxdaa kuna midin cishaha ay imaado idaa araadat alityaan weyaan markii ay doonto inay imaado cishihii falaa tamasa طiiban catar iyo u dhowaanin maxaa yeelay fidna ka dhalan xadيث شaن kun laba boqol iyo kow iyo xdanaad xadiث أخbarna أحmed iبn سacيid almarwasi qala xadaثna yعquب ibrahim iبn sacد alqurayشhi qala xadaثna abi abihi waxaa weeyaan waa ibrahim bn sacd alqurashi can saalix bn kaysaan almadani can muxamed ibn cabdillahi bn camr ibn hishaam can bukayr bn cabdillahi bn ashaj can busr ibn saciid qaala wuxuu yidhi ahbaratnii waxaa ii warantay zaynabu aaqafiyatu imraat cabdillaahi wayaan ibn mascuud radi allah an arda ana rasul rasul sal slm qaala laha wuxuu ku yidhi zaynab aaqafiya radi allah an ardaha idaa kharajti haddii aad u baxda zaynabay ila alcishaa cishaa haddii aad u baxda falaa tamasi diiban catar iyo carfoon ha u dhowaanin oo ha taaban ayuu nabiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam xadidka shan kun laba boqoliyo waana soo marnayoo diibka iyo xaaladdiisa iyo anwaacdiisa iyo waxaa xilliyadiisa iyo khilaafka ku jira iyo kulli waa tii aan muxuuha soo dhammaynay iyo wuxuu nabigeena ku tilmaamay calayhi salat slam imaamkana cali raxmat ullah waa takraarkii iyo soo celintii ku cusbeedo haddaan ka hadlayna bidaayada casharka weyaan xadidka shan kun laba boqoliyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa waa xaddatana ayuu yihi alimam nasa alih raxmat ullah xaddatana miyaa idigu qoran maysa wa xaddatana wa xaddatana qutayba بن سacيid wy بن جميل بن طريف البرقاني قال xadaثna إليث بن سعد المصري عن بن أبي جعفر وعubaydالله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنه وضاها أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا وxuu yhi أyتكuna midiin kharajat u baxda ilmasjid masjid u baxda ay araadat الkhuruuج ilmasjid weeyaane haddii masjid ay u baxda miyay dhexda kusii marsana waa maya markay baxaysa iska ilaalisa wa inay kusii marsato waaba kasii daranba falaa taqrabanna طiiban ee catar u dhowaanin weeyaan xadiid shan kun laba boqol iyo yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila الصalaati oo kale waa ida aradtum min alqiyam ila asala xadii an laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiix akhbarana moxamed ibnu hishaam ibnu ciisa qaala xadaana abu calqabata alfarawiyu cabdullahi ibnu maxamed wayaari qaala xadaanii xadaatnii maxaa idiin qoran xadaanii yaziid ibnu khusayfa can busr ibni saciid can abi hurayrata raawiyat اlislaam raawiyat اlislaam radi allahu an arda wa can jamic saxaabati rasul lah sal slm waraxima allahu jamic aruwaat ana rasu wuuu yih ayuma mraatin haweenayde asaabat taabato ama asiibto u dhowaato bakuuran unsi u dhowaato oo weliba unsiga de kan carfa weeyaane falaa tashhad macana alcishaa alaakhira cishaha dambe yayna noo imaanin cishi caaliga loola jeeda weyaan khilaaf ku jiro cisha alaakhira ma la kara mise lama dhihi kar waana soo hormaray baabu dikri atyab iibi catarka iyo carfoonka ugu carafta badan ayuu baabkan u baabiya xadiidka shan kun laba boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadid saxiix akhbarnaya abu bakr ibn isxaaq الsاغاني ومحمد يالي أبو بكر كاسي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبانا شعبة وإمامك عن خليد ابن جعفر الحنفي والمستمر ابن الريان الإيادي وثقة عابد عن أبي نضر المنذر بن مالك العبد وياني ها هي عن أبي سعيد الخدري وسعد بن بن سنان radi allahu canhu arda qala wuxu yhi sacd bn malik dakara الnebiyu nabigan wuxuu sheegay imra'atan haweeney xashad ama xashad ku buuxisay xashad buuxisay khaatamahaa fargashigeedii bilmiski miski ka buuxisay intay kaga buuxini meesha oo faska ah ama laga xardha oo kuuska ah ayay waxay ka buuxisay miski faqaala kadib nabigeen wuxu yih sl slm wahuwa miskiga ayabu iib carfoon kan ugu badan weeyaan miskiga asalka ah aan habeen dhexda ka sheekaynayniyo waxaa laga yaabaa qaruurada yaroo intaa fartaa la eg in شhan boqol oo riyaal oo sacuudiga u dhiganto ilaa taqriiban eh, boqol iyo konton dolar wax ku dhow ama gaara u dhiganto ayaa waxaa weya la gadaa mxuu ahaa eh, boqol iyo konton dolar ama شhan iyo toban kun o kenya lacag eh, ku dhow ama gaaraysa weeyaan marka aad buu laakiin waxaa miska iskaga qoran tahayoo toban tobanka shilin toban tobanka riyaal iyo shanta riyaal oo sacuudiga la iibiyey waa iska waxyaabahan magacun magacun buu uu ka yahay miski laakiin miskiga xaqiiqiga maaha baabu taxriimi luswi dahabi dahabka xirashadiisa xaaraanimisa iyo baabka arbaabi xadidka shan kun laba boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadis saxiix akhbarana camr bn cali fallaas ayuu yihi alimam nasai alih raxmatullah qaala waxaa weye qaala xaddaثana yaxya alqaطaan weeyaan wayaziid ibnu zurayc weeyaane wa muctamir ibnu sulaymaan weeyaan wabishr ibnu fadl ariqaashi الرقاشي مولاهم ويان قالوا waxay yidhahdeen intaba xadaثna cubaydاللahi ibn cumar الcumri weyaan can naafic mowla cbdالlah بn cumar can saciid ibn abi hind alfizari mowlaahum waaiqe can abi muسى الأشcari cabdالlah bn qays radي الlah anه arضa ana rasul rasulka sl sl rsulkan wuxuu yidhi in allaha alla weyne caزa wajal axalla wuxuu u baneeyey liinaafi ummatii ummaddayda dumarkooda alxariir ayuu u baneeyey iwa dahaba dahab ayuu u baneeyey waxarama wuxuu ka xaaramay calaa dukuriha ummaddayda raggoodana uu ka xaar yeelay ilaahay subxaana wa tacaala marka dumarka xariir iyo dahab ha ku xaragoodeena looma diidana ragga laakiin waa ka xaaraan baabu nahy reebliskarab yuu baabkan baab yahay can lubsi khaatam dahabi dahabka fargashigiisa xirashadiisa waxyaaba hadda aan soo marnay oo haddana aan dul taagan waxaa ka mid ah in qofka mu'minka oo ragga ah aanan fargashi loo ogolayn dahaba soo saa maahan waa tii nabigeenna wuxuu samaystay alayhi sala slam aan soo marnay kadibna uu tuuray saxaabadina ay wada samaysteen marka hore lakin kadibna ay wada daadiyeen oo nabigeenna uu ku sheegay alayhi salaat salaam inay dhuxul ama dhimbil naareed inay tahay waatuu nabigan u sheegay ala sl slam nin la yidhaahdo boqor boqor burnay dal la yihah ma taqaanaan burnay dal la yihah ayaa jira boqorka magaciisa dee nin la yaqaano ma waa dal aad u yar boqorkaas waxyaabahaan la yaaba waxaa ka mid ah, hadii aad ad ka qortaan gogalka waad ka arkaysaane boqorka baabuurtiisa waa wada dahab baabuurka caadigu u wata baabuurtiisa waa dahab dharkiisa uu xihan yahay wuxuu ku wada hardhan yahay oo muxuu ahaa saa looga wada sharxay dahab korsigiisa boqortooyada waa dahab miiska hor yeella waa dahab weelasha wax ku cuni waa dahab yani waa dahab socda waa muslim la socda waa boqor boqorraha muslimiinta ka mid a maanta weyte waxyaabaha qaraa'ibta horlayaab kale waxaa ka mid a wuxuu qaraar ku qaatay mar had dhowr sana laga jooga kitaabka ilaahay baan ku xukumayaa ma garateen asagaa dhihi <laughs> nololan ku oga brunay waa meel yaro muxuu ahaa eshiyadan darafkeeda ku taalla ya suldaan brunay sooma magaciisa muxuu ahaa ii soo bixiya gogalka iga soo bixiya marka khayr lasi brunay ku qora bashaar cali ku qor haddii aad haystaan muxuu aha baalkii daata haddii aad haystaan khad qofka haysan soo bixiyo marka sawirkiisii iyo dahabkiisi ad arkaysan hadda waad arki kartaan kulligiin iyo waa la yaab sooma muslimiinta ba'ayaan oo halaagsamayaan oo weligiisa mxuu ahaa suldaan burnaayo wa soo dhiibi miyaad maqasheen intaad noolayda xataa magaciisa ma taqaanaan eshiyan wa ahaa marka ya <laughs> adi adduunka ma og tahay waxaa weeyaan waa ummad isdhex taal eh, qaahira waxaad maqlay markaad garoonka waxaa ku qoran markaad ka tegayso weligay maanan tegini eh, waxaa ku qoran markaad eh, garoonka alfu milak kun adig kula mid ayaa joogta haddii aad tuug tahay kun tuug ayaa joogta haddii aad taajir tahay kun taajir ayaa joogta haddii aad mxu faqiir tahay kun faqiir ayaa joogta haddii aad caalim tahay kun caalim ayaa joogta yacni adiga shaakiladaada wax noocaada ah kun kula mid ayaa joogta marka meesha cidlaha u malayna wa meesha cidlo maaha marka eshiyaanka waxaa weeyaan dadka adduunka ugu taajirsan ayaa joog adduunka dadka ugu taajirsan ayaa mxuua qaarkood meelaha qaar joog inkastoo ah, tujaarta caalamka ay u badan yihiin dalka maraykanka ay u badan yihiin oo weyn yani oo nambarada ugu horey gala inta badan halkaasay u badan yihiin marka tiro ahaan la yidhahdo tobanka ugu ataajirsan caalamka marka la fiiriyo waxaa dhici karta inay toddoba ama lix ay marayka noqdaan amaba ka bataan mararka qaar <coughs> ya haye ali aliyirado kaas xasan sooma isagoo marka dahab iyo baabuurta wii haddii aad hadda gasha imejka fiiri iyo sawirada waxaad la yaabtaad arkaysa soo asaga maa muxuu ku fadhiyaa dahaba <laughs> marka fargashi aad ka hadlaysaan fargashi xaggeeda yaala meesha oo limtixaaman yahay waayahay baabu taxriima lubsi dahabi dahabkan la xirta xaramisa iyo baabkan baab xadiidkan shan kun laba boqol iyo shan marka waxaan la yaabay ninkaas wuxuu samaynaa iyo shariican xukuma uu leey qof walbu iska sheegana mogta kullun yaddaci waslan bileyla war hadda shareecadaad sheegana maxay shareecada dhan baad burburinaysaa waayahay baabu taxriimi lubsi adahabi dahabka xerashiisa xaaraanisa baabkan baab xadiidka soo ka baxnay kaas baabu nahyi can lubsi khaatami dahabi dahabka fargashigiisii muxuu ahaa in la xirto xaaraanimisa baabka reebitaan la iska reebo baabkan baab xadiid shan kun laba boqol iyo lix iyo lixdanaad waa saxiix isnaad قال الإمام النسائي رحمه أخبرنا محمد بن وليد القرشي قال حدثنا محمد جعفر وغندر قال حدثنا شعبة وإمامك عن أبي بكر أبو بكر بن حفص ابن عمر القرشي أبو بكر كاس عبد الله وياره عن عبد الله بن حنين القرشي عن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه قالوا حيري سيد عبد الله بن عباس نهيت وحالي قريبي عن الثوب الأحمر مرض عسانك يعني تقدأ oo waxaba yaraatay dhibac kale ay ku jirin waa lii diidey wa khaatami dahabi dahabka fargashigiisana waa lii diidey waan aqra'a inaan akhriya alqur'aan waan aqra'a inaan akhriya qur'aankii waana raakican rukucsanna waa lii diidey yaa u diidey yaa u diidey rasuulkeena sal ala slm waaya xadiidka an kun laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadii xasan saxiix horena waa u soo marnay xadiista ayada waad garanaysaanoo hadda sharxooda aad looma bahan in la sii dul istaaga akhbarana yacquub ibraahim qaala xadadani yaxya ibn saciid alqataan can ibn cajlaan wa maxamede qaala akhbaranii ibraahim ibn cabdillahi ibn xunayn can abihi abiisu cabdillahi ibn xunayn can ibn cabaas radi allahu canhuma can ali bn abi aalibin waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiy qaala wuxuu yidhi sayd cali nahani nebiyu nabigu wuxuu ii diiday sal l slem can khaatami dahabi dahabka fargashigiisa wa an aqra'a alqur'aana qur'anka in akhriyo wa ana raakicu la rukucsan wa can اlqasiyi xariirta iyo ya suufka laisku dheehay marada laga sameeyeyna wuu i diiday wacayl macasfar marada kariska ah oo kalarka la kalarayna waa i diiday inaan xirto ilan dumarka hawlaha lagu yaqaanaa xadيث شhan kun laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad xadيث أخbarna ciisa بن xamaad التujibi can layث بn sacd الmصri can yaزيid بn abi xabيb الأزدي mowlaahum can ibrahim بn cabdالlahi بn xunayn أna abahu abisu cbdالlah بn xunayn xadata wuxuu sheegay أnahu isaga samica caliyan inuu ka maqlay horaan waa sidaa jirtay ibn cabaas u dhexey lakiin hadda waa sida meesha way ka baxday yaquul isagoo dhahani wuxuu ii diiday yaa dhihi cali weeyaane rasul rasulka sal sl can khaatami dahabi dahabka fargashigiis wuu ii diiday wa can lubuusi اlqisiy xariirta iyo suufka oo laisku dheehay marada ka samaysana xirashadiis buu ii diiday walmucasfar iyo marada kariska ah oo aad kalarka loo geliyey inaan ku labistana wuu ii diiday wa qira'ati اqur'aani qur'ankan aan akriyo wa ana raakicuno rukucsan waa ii diiday xadis shan kun laba boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wa xadiis akhbarana qaala imaam nasi alay calayh raxmatullah qaala wuxuu yidhi alxaaris ibn maskiin qira'atan cali waan asma xaaris ibn maskiin waa taqaanaa wadaadkii uu kaadka u geli jiray wa nasaa-i oo muxuu ahaa majliskiisa ka fiisin jiray an ibn اqasim wcabdiaman qasim cutqi wayaane qaala xadana malik ibn anas bn abd hijra can naafic mawla abdlah bn cumar can ibrahim bn cabdilah bn xunayn can abihi abis can ali bn abi talibin qala wuxuu sd cali nahanigi wuxuu diiday rasul rasul kal sl slm can qira'ati akhrin fi rukuuci rukuucda inaan qur'aan ku akhriyo waa ii diidey qur-aanka marka rukuucda haddii la diiday maxaa lagu samayne facadimuu fiihi rabawa rabbi ayaa la weynayne oo subxaana rabbi alcaiim wabixamdihi subxaana rabbi alcaiim wabixamdihi subuuxun quduusun rabbana warabbuna wanagti ruux wahaakada ayaa lagu akhrini sujuuddana waa sidoo kale oo waxaa weeyaan fاجtahiduu fi الducaaء faqaminu an yustajaaba lakum marka rukuucdana waa alla weynayn sujuuddana waa alla taagnidana waa quraan akhrin sidaa weyaan meel walba waxaa weyaan xaqeeda iyo waxaa la siinaa meesha eh, ku haboon iyo wixii ku haboon ayaa lagu qabanaya weyaan camal camal isma dhex gelinaya muxuu ahaa haddiiba aan eh, liisfarin la isdhex geliyo xadiidka shan kun eh, laba boqol iyo toddobaatanaad waa saxiix akhbaranii haruuni cabdullahi alxamaal النسائي ayaa saa yihi عليه رحمة الله قال xدثنا cبدالسمد بن عبدالوارث قال xدثنا حرب بن شداد اليشكري عن يحيى بن أبي كثير قال xدثني cمر بن سعد الفدكي أن نافع مولى عبد الله بن عمر أخبره wuxuu sheegay أنه قال ل xدثني waxa ii warramay iبن xunayn وcبداللahi أن عليا سيد علي xadثه inuu u warramay رضي الله عنه وارضاه قال inuu yihi سيد علي نهاnي wuxuu ii diiday رsul رsulk صل سلم عن ثiyaabi المcصفر dharka la kariseeyey ee kalarka la geliyey inaan xirto uu diiday waa dharka dumarka eh. an khaatab dahabi fargashiga dahabkana uu diiday walubsi alqasiyi dharkaas laga sameeyey xariirta iyo suufka isku jirana xirashadin waa ii diiday dumarka waa loo ogoliye xataa xariir kaligii kaligeed ayaaba maxuuan loo ogoliye moogta waan aqra'a qur-aankan alkay waana raakican oo rukuucsan xadiid shan kun laba boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiiska akhbarana yaxya ibnu durusta waa garanaysaan qaala waa hiqa eh qaala xadathana abu ismaaciil ibraahim ibn cabdilmalik weeyaan qaala xadathana yaxya ibn abi katiir أن محمد بن إبراهيم حدثه وxuu warama can بن xunayn وcabdالlahi can cali بn abi طالب رضي الله عنه arضa qala wuxu sayd cali nahani wuxuu ii diiday rasul rasulka al sl sl can arbacin afar buu ii diiday kow can lubsi thawbin mara xirashada ayuu ii diiday mucasfarin ee la kariseeyey ama kalar la geliyey wa can الtakhatumi iyo mxuu ahaa faraatigasho bikhaatami الdahabi fargashi dahaba inaan fargashiyaysto oon fargash ka dhigtan uu ii diiday wa can lubsi alqasiya iyo dharkaas ka samaysan xariirta iyo suufka xirashadiisana waa ii diiday an ara inaa riya ana raakicun rukucsan waa ii diiday xadii شan kun laba boqol iyo labaiy toddobaatanaad xadiis akhbaranii ibrahim bn yacquub ayuu imam nasa alي ramat الlah ibrahim bn yacquub adawraqi qaala xadana xasan ibn muusa qaala xadana hayban shaybaan ibn cabdiraxmaan naxwi weeyaan can yaxya ibn abi kaiir qaala ahbaranii khaalid ibn macdaan ana bn xunayn wacabdilahi xadada wuxuu warramay ana caliyan sid cali ibn abi alib radi a an arda qala yuxni sid cali ina rasu rasuulka sal اllahu alay waslem naha wuxuu diiday can iyaabi اlmucasfar dharka la kariseeyey ee la raangeeyey la kalareeyey uu diiday rag inuu xirto wacan xariir xariirtana uu diiday waan yaqra'a inuu akhriyo qofka muminka wa huwa isaga rakacu rukuucsanna wuu diiday can khaatami dahabi dahabka farkashigiisna waa diiday nabigeena sal sl xadis shan kun laba boqol iyo intaba waxaa loo diiday waa dumarkuma jiraan waa ragg la socdaya xadiis shan kun laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix akhbarana محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد جعفر وقندر قال حدثنا شعبة وإمام عن قتادة ابن دعامة السدوس البصري عن قال وحير سمعت النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة راوية الإسلام راوية الإسلام رضي الله عنه وارضاه عن النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحديد عن خاتم ذهب ذهب فركشيس وديدي ومتفق على حديث كاس حديث شنقول الله بقول أفري تضبطنا وحديث أخبرنا محمد أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي أبي زواكه حفص بن عبد الله وياني قال حدثنا إبراهيم بن ضخمان عن الحجاج وهو من الحجاج an ajaaj wah ibn xajaaj albahili can qataada ibn ducaama can cabdilmalik ibnu cubayd asaduusi can bushayr ibn hayk can abi hurayra radi allahu anu arda qal wuxu abi hurayra nahaa wuxuu diiday rasul rasulka al sl slm can takhatumi dahabi dahabka in la fargashiyaysto oo fargashi laga dhigto wuu diiday baabu sifati khaatami الnabiy sal l sl nabiga khaatimkiisa iyo fargashigiisa sifadiisa iyo wanaqshihi iyo xarartiisa iyo qoraalkiisa ayuu baab ka baab yahay xadiidkan baabkan laftirkiisa saasa wuunoosifatu khaatami nebi sal slm waxay nooga soo hormartay baabka ah, toddoba iyo afartanaad ay soo hormartay wanaqshihi ama wanaqshuhu haddii baabka la raacay naqshi ay noqon hadii aan raacin naqshu ay noqonaysa wey xadiidka ah, shan kun laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix akhbarana cali ibn xujra ayuu yiri alimam nasa alih raxmatullah can ismaaciil ibn jacfar ibn abi kasiir can cabdillahi bni dinaar can ibni cumar xadiidka rubaaci waad arkaysaan qal wuxuu yiri cabdillahi uh, uh, bni cumar ittakhada rasuula nabiga wuxuu samays khaatama uh, dahab fargashi dahaba falabisahu rasul rasulka lagu xirtay sal slam faاtakhada الnaas dadka waxay samaysteen khawaatima adahab fargashiyo dahab ay samaysteen ila nabiga ay ku dayaran alayh slat slam faqala rasul rasul wuxu yiri sal slm inii aniga kuntu waxaana albasu mid xirta hada alkhaatama fargashiga wa inii aniga anna lan albasahu abadan ma xiranay weeyaan tii zamaqshariyada ilaa dii aad doonaysid fanabadahu markaasuu tuuray fanabada الnaasu dadku waxay tuureen khawaatima fargashiyadoodii way wada daadiyeen weeyaan nabiga ku dayanaan alai slat slam xadid kun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis akhbarana isxaaq bn ibraahim waa ibn raxwey weyaan qaala xaddatana aw anba'ana moxamed ibn bishir qaala xaddatana cubaydullah ibn cumar alcumari can naafic can ibn cumar qala wuxu yidhi abdullahi bn cumar kaana wuxuu aday naqshu khaatami rasuuli rasulka ala sal slem fargashigiisa xarartiisa iyo qoraalkiisa wuxuu ahaa muxamadun rasuul ullah saas ay ku qorneed muxamedun hoos baa laga bilaabay muxamedun hoosa rasuul oo sara ka sarreeya allah oo sarreeya weeyaan saasay u qornayd waana wuxuu ahaa shabada nabigeena uu warqadaha ku shabadaya sababta uu samaystayna waa noo soo hormartay oo nimanka reer ruom iyo waraaqyaha aanan lahayn shabad inayn akhrinayn iyo mooriga biluqatina in loo sheega nabigeena kadibna uu samaystay calayhi salatu slam xadid shan kun laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiix akbarana ayuu yihi alimam nasa ramat llah alabas ibn cabdilcadiim qala xadathana cuthman ibni cumar qaala anbana yunus ibn ziid alayli can zuhri waa imaamkii moxamed bin shab zuhri weeyaan can anas bin malikin ana nabiya nabigeena sal slam itahada wuxuu samaystay khaataman fargasha oo min waraqin wariqin fida ah wafasuhu xarartiisa iyo meeshiisa kuusanna xabashiyun xabashi ayaa loo tiiriyo habka ay xabashada u samaystaan amaba xararta lagu xararaya xabasho laga keenay oo noocaasaba agga mxuu ah qalabka laga sameeye agga laga keenay ama xarartiisa ayaa xarar xabashiya maog tahay waxyaabaha xararta iyo qurxinta waxaad arkaysaa masaajidda hadda marka la dhiso oo kale xararta lagu xardha qaar waxaa weyaan waa waa waa hindi amaba shibal qaar hindi ayaa laga keenaa waa xarar noocaasa qaar waa undulusi qaar waa kuufi qaar waa shaami marka waa kala duwanta xararta fasaa'idee xataa minaaradaha waa aragteen hadda minaaradahan tan annaga masjidka labadan dambe hadda aan saarnay oo hadda qabyada hoo socota waa minaarde minaardee wayaan waa turki waa naqshad turki wa shaamiga waa gooni indulusiga waa gooni xataa waa kala duwan yihiin marka annaga hadda kuwaan hoo saarsaarno muxuu ahaa nairobidaan u badan waxaan rumayna hindidii meelahaas xataa qaab loo raaca malaha waa wax walaad la yaabayso waayahay wanaqshuhu xarartiisana muxamedun rasulah baa ku qornayd sidaa weeyaan xadiid shan kun laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix akhbaranaa xumayd ibnu mascada can bishir wahb ibn fadl qaala xadaana shucbatu imaamki can qataada can anasin qala wuxu uhi sayd anas araada wuxuu doon rasul rasulka sl slm an yaktuba ila ruum reer ruum waa xadiidka noo so noqdo ma arkaysaa inuu reer ruum wax u qoro iyo raggi madaxda ka ahaa faqaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii oy nabigu u sheegeen innahum reer ruum laa yaqra'uuna ma akhriyaan kitaaban qoraal iyo waraaq ilaa makhtuuman inuu shabadaysan yahay mooyane shabad inuu le mooyane ma akhrinayan maba fiirinayaanba faitakhada wuxuu samaystay rasuulkena sal slm khaataman buu samaystay fargashi oo min fidatin fida kaanii waaba ano waxaa dhihi hadalka isaga ma taqana anas bin malik khadim rasul lah sal slam ayaa dhihi kaanii waaba ano anduru eega ilaa bayaadi cadaantiisa oo fiyadihi nabiga gacantiisa kusuga ma gacanto dhana maya waa farti aad ku jiray farti aad ku jira weeyaan wa nuqisha fiihi waxaa lagu xardhay muxamadun rasuul اllahi baa lagu xadhay salى اllahu alayh wali waslm xadid shan kun laba boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa saxiix xadiidka weeyaan qaala alimam nasai alih mt abarna qutay bn saciid qala xaddaثna ibn wahab cabdillaahi can anas bn yaziid alayli can zuhri can anas bn malikin khadim rasul lah sl an rasul rasulka sl slm itakada wuxuu samaystay khaataman fargashi oo min wariqin fidaa wa fasuhu xarartiisa iyo meesha xararta lah iyo meesha kuusanna he xabashiyun xabashi ayaa loo nisbeeyey oo loo tiiriyey weya xadid shan kun laba boqol iyo sideetanaad waa xadid saxiixa قال الإمام النسائي عليه أخبرنا القاسم بن زكريا القرشي الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي مولاهم عن الحسن هو بن صالح الهمداني الكوفي الثوري العابد ويان عن عاصم بن نجود وإمامك قراءة لو يقاني لكن مركع حديث أي نقطة وصديق صدوق يهم أو له أوهام عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس مالك قالوا في سيد أنس radi allah an arda waraxima jamiica ruwaat waradia allahu can saxabati rasul lah sal slm qala wuxu yidhi sayd anas kaana wuxuu aada khaatamu nebiy nabiga fargashigiisa calayh salat slam min fidatin ayuu ahaa wa fasuhu meeshiisa xararta ah aba kuusanna minhu isaga ayuu ka mid ahaadayoo fidaso asaga kama samaysan asaga unbuu la mid ahaa kama duunayn weeyaan xararta habka loo qoray unbaa duunayd laakiin fido unbuu ka samaysnaa weeyaan xadiidka shan kun laba boqol iyo kow sideetanaad una damay caaw casharkan insha allah tabarak wa tacala waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai t barna isxaq bin ibrahim alxandari wa cali ibni xujr wallafdu lahu qaala waxay yidhahen xaddatana ismaaciil ibnu culaya weeyaan can cabdilcaziz ibni suhayb can anas bin malikin khaadim rasul lah sal slm qaala wuxuu yidhi anas bin malik qaala wuxuu yidhi rasul rasulka sal slem laqad istanacnaa waxaan samaysannay khaataman fargashi wa naqashnaa waan xararnay calayhi korkiisa naqshan xarar oo waxaa weeye qoraal ayaan ku samaynay falaa yanqush yuusan xardhin calayhi korkiisa axadun qofna yacnii qoraalka ku qorano muxamedun rasuullahi waa xararti ku hardhanayd meesha moogta faskii meesha kuusnayd yacnii annaga saasaan samaynaye yaanan saa la yeelin macnaheeda maxay ma taqaanaa macnaheeda waxaa weeyaan la samaynin bug yacni shabad bug ah la samaynin waa macnaheeda weeyaan hada wallahu aclam wsala allah wslm cala nabina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem